maraynaa inaynu wax ka tilmaano ruuxa aada caafimaadka iyo daawada u doonanayso xagga diin ahaaneed bal inuu saaxir yahay iyo inuu caabid yahay ilaahay yaqaano maxaa lagu kala garanayaa qofku haddaanu shaygii garanayno wuxuu ku ku kala saaro waxaa laga yaabaa dabinkaa sixiroolayaasha inuu ku dhaco waa masale muhim ah qofka mu'minkiihi inuu aqoonsado ama u ogaado xeeladaha iyo calaamadaha saaxirku uu isticmaalo waayo shar ka weyni ma jiro in la adeegsado saaxir oo loo doonto caafimaad iyo daawo inaad garato calaamadihiisu waxay kaa badbaadinayaan inaad shirki iyo gaalnimo aada ku dhacdo ama aada shirki iyo gaalnimo u ololeyso oo aada u adeegto saxaabada rasuulkeena ridwaanullaahi calayhim qaar ka mid a nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay weydiin jireen masaa'ibaha soo socda iyo balaayooyinka aakhir sabanka dhacaya maxaad uga jeedaa baa la yidhi mar walba masaa'ibahun aada nebiga u weydiisaa wuxuu ku jawaabay waxaan uga jeedaa itiqaa'an lisharihi anigoo ka baqanaya in cimrigaygu gaadho inay ii caddaato ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yidhi markuu xaqa caddeeyey waxaan sidaa u yeelaynaa liyahlika man halaka can bayinatin wa yaxyaa man xaya can bayina markaa shayga sixirka iyo isticmaalkiisa iyo xeeladihiisa iyo farsamooyinkiisa haddii aanad waxba ka garanaynin si yaroo sahlan baa diinta lagaaga saari karaa oo shirkiyaad lagugu ridi karaa oo goodigii nebiga calayhi salaatu wasalaam aada ugu dhici kartaa oo ahaa ninkii u taga kaahin ama caraaf iyo wixii la mid a ah, ee rumaysta wuxuu ka sheekaynayay wuxuu ka warramayo faqad kafara bima unzila calaa muxamadin sala allahu calayh wasalam maadaama casharkan aynu dhigaynaa muhimadda uu leeyahay muhimadda ambiyada loo soo dirayna ay tahayba towxiidka inay badbaadiso oo aan qofka bini aadmiga yaqiintiisa wax dhex galo oo shirkiga aanu jirin lidaalik baa ambiyo oo dhan loo soo dirayey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u kelmadda ugu horaysa ee ambiyadu ay dadka ka raadinayeenna quuluu laa ilaaha ila allaahu bay ahayd laa ilaaha ila allaahuna nawaaqid bay leedahay iyo waxyaalo buriya waxyaalaha buriyana waxaa ka mida sixirka sixirkiiyo saaxirka haddaanad waxba ka garanayna waxaa laga yaabaa si sahlan inuu caqiidadaada kuu seejiyo oo adigoo isu haysta inaad saxan tahay inaad la kulanto ilaahay adigoo mushriga acaadana allahu min ashirk waxaynu ka soo warannay oo in yar aynu ka sheegnay calaamadaha aada ku garanaysa markiiba ruuxa aada u tagtay inuu saaxir iyo yeen kale waxaynu kow ka dhignay casharkeennii ugu horreeyey habeenkii jimcihii dhowaa su-aasha uu ku weydiinaya hadday ku jirto magacaaga iyo magaca hooyadaayoo wada socda magacaaga iyo magaca hooyadaayoo wada socda hadduu ku weydiiyo ninkaad u tagtay markiiba waxaad yaqiinsanaysaa ninkani inuu saaxir yahay baadi doonaya burjigaaga iyo maxaanku idhaahdaa waxyaalaha uu doonaya inuu sixirka kuugu qabto waxaynu ka warannay inaanay shareecada islaamku ogolayn ruuxa in hooyadii loogu abtiriyo qur-aanka kariimkaa aayadda shanaad baan daliilkeeda idin tusnay oo ilaahay qur-aankiisa ku yidhi udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cinda allah qof haddaad u abtirinaysaan aabbahood ugu abtiriya sidaasaa ilaahay xaggiisa ugu toosnaan badan waxaan halkaa ugu soo laabtay masale kaa hor iman doonta oo kuwa bidcada ah oo leh qofka hooyadii baa loogu abtirinayaa ama sixiroolayaasha ku odhanaya magaca hooyadaa baan kuugu abtirinayaa masale ay kaala hor iman doonaan ayaan rabaa inaan daliilkeedii kuu sheego si aada uga jaahil baxdo nimankan mubtadiciinta ah oo sixiroolayaasha ahi waxay aaminsan yihiin adduunyadana waxaa lagu abtirsadaa aabbaha aakhiro haddii la tagana waxaa lagu abtirsadaa hooyada masalada caynkaasi oo in aakhira haddii la tago laga bilaabo marka qabriga iyo iilka lagu dhigo in abtirsiintaadu abtirsiintii hooyada ay noqonayso wax allaaliyo wax daliil ah oo min alqur'aani wasunna looga haya aslan ma jiro marka iilka lagu dhigo in hooyadaa laguugu abtirinayo yaa fulaan binu fulaanata la odhan maayo absad daliil marka ruuxa nafta laga qabto xadiid saxiixa oo baraa binu caasib uu warinayo rawaahu axmedna uu soo saaray sanadkiisuna saxiix yahay in badanna aa maqasheen baa macnihiisu wuxuu yahay marka ruuxa nafta laga qabto ruuxa haddii malaa'igtii loo igmaday naftu markay qaado hadduu mu'min yahay marka samada loola kaco malaa'igtu samaawaadka ruuxdiisa la aado malaa'igaha hawada dhexe kala gooshaya waxay urinayaan raa'ixad aad u udgoon markaasaa malaa'igta ruuxdan waday weydiinayaan tolow waa kuma axadkan la wada malaa'igtu markaa waxay odhan doontaa fulaan binu fulaan biaxsani asmaa'ihi haadaa waa xadiid saxiixa malaa'igtu waxay ku jawaabaysaa waa hebel hebel iyagoo isticmaalaya magacii uu adduunyada ugu jeclaa hadduu qofku daalim ahaa mujrim caasi ahoo dembi qabo ahaa markay naftu ka baxdo ee malaa'igtii loo igmaday ruuxdu ay xambaarto oo samaawaadka loola carceero ee malaa'iguhu ay weydaartaan ur qadhmuun ayay ka urinayaan ay karaahiyeysanaysa malaa'iguhu markaasay malaa'igaha weydiiyaanoy leeyihiin shakhsigan qadhmuun ee la soo qaaday waa kuma markaasay malaa'igtu ku odhanaysaa waa fulaan binu fulaan biaqbaxi asmaa'ihi magacyadiisa kii ugu xumaa ayay ugu tilmaamayaan marka goorta nafta lagaa qabtee malaa'igtu ay guddoonta ruuxdaada isamka ay isticmaalayaan waa isamkii aabbaha waana xadiid saxiixa xadiid kaloo saxiixa baa ka markhaati kacaya in qofka marka aakhiro la tago taasi waa tii iilka marka aakhiro la tage la isa soo saaro xadiid saxiix ahoo muslim warinaya baa jira oo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam uu ka sugnaaday uu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh yunsabu ligaalilqaadiri yowma alqiyaamati liwaa'an cinda isdihi maalinta qiyaamo marka la tuban yahay la joogo waxaa la taagi doonaa lilkhaadiri ninkii ballanfuryada badnaa maalinta qiyaamaha calan calaamad u noqonaya oo gadaashiisa laga taagayo halkuu taagan yahay dhabarkiisa ayaa calan laga joojinayaa markaasaa la odhan doonaa haadihi khadratu fulaan binu fulaan intaan uga jeedaa waa intaa haadihi hadratu fulaan binu fulaan waa calaamadii ballanfuryadii hebel hebel rawaahu muslim can ibni cabbaas xadiidka caynkaana waxaa warinayaa muslim ibnu cabbaas baanu ka soo warinayaa arrimaha markaa aakhira iyo shu-uuntooda ku tacaluqa haybiyaad baa la yidhaa waxaa looga dambeeyaa ilaah rasuulka qof isagu iskii u isticmaali kara wuxuu doonaa ma jiro haddaba xadiid baa jira daciif ah oo aan sanadkiisu sugnaanin ayaa jira oo odhanaya yudca annaasu yowma alqiyaamati biummahaatihim sitran min allahi caza wajalla calayhim xadiidkaas waa xadiid mowduuca waxaanad ka heli doontaa silsilat alaxaadiid adaciifa lilalbaaniyi afar boqol saddex iyo soddon xadiidka macnihiisu waxa weeye dadka waxaa loogu abtirin doonaayoo loogu naadin doonaa marka qiyaamaha la naadinayo magacyaasha hooyadood sababtuna waxay tahay sitran min allaahi casa wajalla calayhim dadka ayaa ilaahay ceebtooda asturayaayoo kii waladu sinaha ahaa si aan fagaaraha looga aqoonsanin ayaa magaca hooyada loo isticmaalayaa buu xadiidkaasi tilmaamaya wa haada alxadiidu mowduucan makhluuqan lirasuuli lah sal alay mukhtalaq lirasuuli lah sal alla aleh wasalam waa xadiid mowduuca oo la sameeyey oo been abuur ah oo nabigana loo nisbeeyey salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh axaadiistu way badan tahay tilmaamaysa marka aakhiro la tago in magaca aabbaha lagugu abtirinayo xadiid sunanta ku soo aruuray oo abu daa-uudna uu warinayo sanadkiisuna uu jayid yahay waxaa uu ka soo warinayaa saxaabiga abudardaa ayuu ka warinayaa xadiidkaas wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inakum tudcawna yowma alqiyaamati biasmaa'ikum wa asmaa'i aabaa'ikum fa axsinuu asmaa'akum marka qiyaamaha aad timaadaan magacaaga iyo magaca aabbahaabaa lagugu naadin doonaaye magacyo fiic fiican intaa ifka joogtaan la baxa magacyo wan wanaagsan la baxa intaa ifka joogtaan sababta oo ah markaa aakhiro la isnaadinayo la isyeedhinayo magaciinna iyo magaca aabayaalkiin baa la idinku naadin doonaa intaas iyo axaadiid kaloo fara badan baa jirta inaan idinku sii dheereeyo ma rabo waxaanan sidaa u yeelay waxaa la kulmi doontaan markaan mowduucan ka hadlaysaan ama aad ka jaahilbaxaysaan cidku odhanaysa aakhiraba waxaa la isugu naadiyaa lagu abtirsadaa waa magaca hooyada arrintaasina arrin sal iyo raad toona diinta ku leh aslan ma ahan qodobkaa markaan halkaa kaga gudbo waxaynu weli ku jiraa saaxirka marka aad maalan loo tago calaamadaha ugu horeeya ee bidhbidhaya ee aan dareemayo ninkani inaanu saalloonayn oo aanu saxnayn maxaa ka mida baynu nidhi waxaynu nidhi qodobka labaad haddaad saaxir u tagto waxyaalaha aad ku fahmaysay inuu saaxir yahay waxaa ka mid ah inuu kaa dalbado wax uun raad ah oo qofkan wax loo qabanayo raad ku leh ama ha ahaado timihiisii ama ha ahaado garfeedhiisii ama ha ahaado maryihiisii ama ha ahaado cidiyihiisa waxuun ama kabuhu xidhaba ha noqdo ama garankiisaoo dhididka aan laga maydhin ha noqdo waxuun ruuxan raad ku leh ayuu dalbadaa idhaaken wax uun raadkiisii ah casharkaana waa taynu habeenkii dhoweyd aynu ka soo warrannay qodobka saddexaad waa xasuusinuuna horaan uga hadalnaye waxaad ku garan qofku inuu saaxir yaho aanu saalloonayn marka uu u tago ruuxu saaxiraalayaasha qaarkood waxay dalbadaan xayawaanaad bay dalbadaan ay sadqo ka dhigayaan sifooyin gaarana leh wuxuu odhanayaa eh, hadda alla ka dhigo ceesaan noocaa iyo noocaasas inoo keen ama orgi nooca iyo noocaasa inoo keen ama digaagad sidaasa ama diig sidaasa si loo sadqeeyo waana qurbaanan lishayaadiin waxayna taasi u socotaa shayaadiinta lagu laaluushaya kuwa sidaa sameeya ee gowraca ee shayaadiinta ku u gowracaya waxay kugula doodi doonaan markaan gowracayo bisinka ilaahay baan cuskanaynaa bismi illaahi allaahu akbar baan ku gowracaynaa siday ku noqonaysaa marka maa uhilla ligayri illaahi say ku soo gelaysaa baaraka allaahu fiikum xadiid baa jira rasuulkeenna ka sugnaaday oo uu rasuulku leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh innama alacmaalu binniyaati wa innamaa likulli imri'in maa nawaa haddii aada neefkan bismillaahi ku gowracdiyo allaahu akbar qasdigaaga iyo qalbigaagaa la eegayaa ujeeddadaad ka leedahay ood u gowracday baa la eegayaa afka haddaad doonto iminka haddaad maalan soo qaadato khamri oo tidhaahdo caano gadhoodhaan dhamayaa waxani waa caano gadhoodh ah magaca aad khamriga ka bedeshay xukumkii miyuu ka bedelayaa alxukmu yaduuru maca alcilla xukumku sidiisaba wuxuu la warwareegayaa un cilladda loo maanacay marka haddaad kumbisin ku gowracdo iyo haddaanad ku gowricinba maqsadka neefkan loo keenay waxa weeye in shayaadiin lagu laaluusho haddii taa loo keenayna bisinku ma xalaalaynayo ee maqsadkaa laga raacayaa innama alacmaalu binniyaati waxba yaan lagugu qarinin magaca ilaahay ku gowrac wixii la mid ah maqsadku waxa weeyaan waa laaluush la siinayo jimankan iyo shayaatiintan mufsidiinta ah ee la rabo in lagu fasahaadiyo khalqiga neefkan la gowracayo sirta ku jirtaa maxay tahay neefkan la gowracayo sirta ku jirtaa waxay tahay ruuxan gowracayo dembi buu ku dhacay mamnuuca oo ah in xayawaanaadka ilaahay aan loo sadqaynin cid aan ilaahay ahayn addabxu ligayr illah min ashirkiyaadkay ka mid tahay waaweyn kan amray iyo kan sameeyeyba halis bay ku dhaceen taasi waa qodob qodobka labaad waxa weeye jaarkaa loo qaybinayaa maraqa iyo hilibka waana waslad xaaraan ah intaa jaarka ahee ay gaadhay waxaa loo gowracay shayaadiintu calooshooda waxa galaya waslad xaaraan ah ruuxa waslad xaaraani intay calooshiisa ku jirtana ilaahay duco ka aqbali maayo ducadiisaba la rafcin maayo marka aaggan oo dhan baa la rabaa in la fasahaadiyo waa qodobka saddexaad weeye waxa kaloy sameeyaan markay xayawaankaa gowracaan waxay ku odhanayaan geedaha ah hoostooda iska dhig neefkii ama ha la kariyo ama yaan la karinin waxaa la odhanayaa meel cidlo ah waqti fiida dow ah meel cidlo ah dhig ciidankii baa uu imanaya way cunayaan qaarkood haddaa aragteen ama aa maqasheen wuxuu ku odhanayaa neefkeen neefkii bay yaad keenaysaa cidi qaban mayso intuu hadlo ayuu odhanayaa qabsada neefkii oo aad arkaysaa lagu hallool siibayaa dabadeedna isagoo aan dhaqdhaqaaqaynin oo afarta adinay kaga taagan yihiin shayaadiintu ayuu ninkan saaxirkiina u gowracayaa eh, dhiiggana god yaruu qoday ayuu ku beegayaa neefkaasi xarakaad iyo dhaqdhaqaaq iyo sakanaad midna ma samayn karo adigoo maqlayabuu odhanayaa qabsada way qabsanayaan waa makhluuq inala nool oo wax qaadi kara wax keeni kara oo in badan qur-aanka aa ku aragteen qisadii nebiyullaahi sulaymaan ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika wa inii calayhi la qawiyun amiin kaasi waa nooco waa marka ay toos isugu xidhan yihiin kan jimanka la shaqaysanaya iyo jibanku markay isku xidhan yihiin neefka dhan buu qabsada way qabsanayaan way ridanayaan oo u gowracayaan qodobka afraad ee aada sixiroolaha ku aqoonsanayso warqadda uu kuu qora ee qardhaasta ah u fiirso haddii wixii aan ku soo baray dalaasimta ah ay ku qoran yihiin habeenadii dhoweyd waxaynu ka sheekeynaysay ka sheekeynaynay ee dalaasimta la yidhaahdo far aan la garanayno far shaydaan ah haddaad ku aragto qardhaastaas iyo xijaabka uu kuu soo dhigay waa luqadii shaydaanka lagula hadlayay waana waxa weeyaan shakhsi adeegsado ku xidhan caalama shayaadiin waa qodobka afraad warqaddaa uu kuu qoray haddaad ku aragto ama murabacaadkii aynu lahayn awqaa awfaaqda ama dalaasimta iyo wixii la mid ahaa haddaad warqaddaa ku aragto waa shaksi ku adeegta shayaadiinta waxaa kaloo ka mid ah mararka qaarkood aalaa innaga inta badan dee culimaa inoo joogta ehlu tawxiid ah oo inta badan muslimiinta ay ka dhasheen la dhex joogta xaqa iyo daliilka oo kuma soo dhacaane haddii aad meelaha fogfog afrikada iyo dhulka aad tagto iyo galbeedka iyo dhulka haddaad tagto ee dee maxaanku idhaa ay muctarafka ka yihiin ruuxa u yimaada mararka qaarkood waxay amraan oo yidhaahdaan waa inaad muddo dadka ka dhex baxdaa oo aad qol cidlo ahoo madow isku soo xidhaa oo aanad khalaa'iqda la itisaalin oo la xidhiidhin halkaas madow ayaad ku jiraysaa ugu yaraan waxay weliba inta inta ugu badan waxay dhaha afartan cisho waa inaad halkan ku jirtaa mararka qaarkoodna waxaabay amar ku siiyaan inta aad halkaa ku jirto ha maydhanin biyana ha istaabsiinin muddada aad halkaa ku jirto ee ay kuu socoto khalaawadu ee dawada laguu wado ee caalamkaasi ay kuu shaqaynayaan wax biyo ah ha ismarinin ayay odhanayaan mararka qaarkood wuxuu odhanayaa shay buu u dhiibayaa qofkan u yimi ee dawada ka raba shaygaasuu odhanayaa meel ku soo aas shaygaas waxyaala isaga iyo junka isla afgaranayaan weeyaan marka ay ku soo aasaan ayay adeegayaan shayaadiintu qofkii markaa waxaa u sahlanaanaysa inay dhex galaan oo mararka qaarkood waxaa jira shayaadiin iyo jiman dhakhaatiir ah oo adeegsanaya maxaanku idhaahdaa dawooyin antibayn ah ruuxii marka qardhaastaa uu aaso ama waxyaalaha xijaabkaa uu aaso waxaa laga yaabaa inay antibayn foorta ah ay siiyaanoo xoog badan dabadeedna qofku uu yaro raysto oo maxaanku idhahdo biririx baa noqday uu yidhaahdo oo sida ay u isticmaalaanoo qofkii markaa uu aamino in waxaan uu wadaadku siiyey inuu ku daawoobay ayaa dhici karta oo sidan inagu dee aynu u nahay qaybaha nolosha aynu u qaybsan nahay ayaa shayaadiinta iyo jibankuna qaybsan yihiino qayb maxaanku idhaahdaa duuliyayaalaho eh, maxaanku idhaahdaa diyaaradaha kiciya qayb injineera qayb dhakhaatiira qayb maxaanku idhaahdaa dadka caadiga ah. intaba way leeyihiin kunaa araa'iqa qidada marka waxaan la aasay waxay u fududaynaysaa shayaadiinta ilaalinaysa waxaa la xarasatu sixri baa laydhaa kuwan sixirka ilaaliya oo saaxiriinta shayaadiinta la shaqaysa waa saddex nooc baa la shaqaynaya kan weyn ee sixirka usoo samaynaya oo shaydaanka ah ee uu xidhiidhka iyo heshiiska uu la galay iyo mid la yidhaahda khaadimu saaxir oo ruuxa jidhkiisa lagu sallidayo uu dhex gelaya haadaa yusamaa khaadimu saaxir oo hawl tii loo igmaday buu jidhka dhexdiisa ka qabanaya midna waxaa la yidhaahdaa xaarisu sixir wuxuu ilaalinayaa sixirkii la aasay ayuu ilaalinayaa sixirkan la aasayana in sixirka la aasayaa uu kuu qaalib yahay uu adeegayo waxaa lagu helay magacii hooyadaa iyo magacaagii lagu weydiiyey baa burjigaaga lagu soo saaray burjigaagu ma turaabiba burjigaagu ma naariba burjigaagu ma maa'iba burjigaagu ma hawaa'iba halkaasay marka hore ka soo tix raaceen marka hadduu soo baxo in sixirkaaga la aaso macnaheedu waxa weeye burjigaagii burjigaagiibaa usoo baxay inuu turaabi ahaa deedna saaxirka jinka la shaqaynaya ee sixirka ilaalinaya way u fududaanaysaa inuu sixirka ilaaliyo haddii sixirkaa la soo saaroo la buriyo qofkuuu bogsanayaa ibtaal asaxr haddii ilaahay maalan mararka qaarkood qofka caabidka ee ilaahay barya sida rasuulkeennaba calayhi salaatu wasalaam sixirkii la sixray ilaahay uu kaga furay ducaduu ilaahay aada u bariyey dabadeedna sixirkii halkuu yaalay loo sheegay mararka qaarkood waxaa dhacda ruuxa mu'minkee la sixro markuu aada ilaahay u baryo inuu habeenkii manaanba arko oo loo tilmaamo halka sixirkiisu ku aasan yahay dabadeedna sixirkii la soo saaro sidaa lagu guboo la baabi'iyo ama ruuxii uu u tago qof ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada wax ku daaweynayo qur-aan lagu aqriyo dabadeedna khaadimkii gudaha ku jiray waa laba shaydaan baa adeegayay baan ku idhi midi waa khaadimo guduhu ku jiraa midna waa xaariso wuxuu ilaalinayaa sixirkii la duugay haddii kan aad ka xoog badato qur-aanka ilaahay uu gubo waxaa laga yaabaa intuu qofku dhaco inuu carabkii qofka ku hadlo dabadeedna markaa qur-aanka lagu gubo qur-aanka lagu aqriyo uu adkaysan waayo dabadeedna uu hadlo idha waar sixirkii halkaasuu ku aansan yahi aniguna rafaadaya sixirka inaga soo saara dabadeedna sixirkii sidaa lagu helo oo sixirkii la buriyo mar haddii sixirkii furmana ka way u fududaanaysaa inuu jirhkii ka faaruqo inta kale wuxuu le waa waan ku sixranay meesha waan ku xidhanahay waan ku xidhanahay sixirkaa aasan haddii la helo oo la buriyo waa dariiqooyinka ugu fudud ee sixirka lagu furo mid baa hadda markaa jirta qaar la adeegsada saaxiriinta oo saaxirkaas intuu sii aasa isagu sixirka ee casharka aad qaybta soo socotaan kuugu sheegi doonay waxba yaan kuusii qadimin adigu mararka qaarkood wuxuu kuu dhiibayaa shay ku odhanay halkaa ku aas ujeeddaa ka dambaysa mararka qaarkoodna wuxuu u dhiibayaa qofkan magansaday ee ducada iyo ka raba dawada saaxirka ka raba wuxuu ku siinayaa waraaquu ku siinayaa waraaqahaas khad maydhmaya ayaa ku qoran yahay ama sacfaraan ha noqdo ama hadkii yaraaye maxaanku dhaha dhuxusha ha noqdo had maydhmayabuu warqada kuugu qorayaa waxa uu ku qorayna waa wixii aan ku soo baray ama dalaasim lahaa ama ama asmaadii jaljaluutiyadii wixii la midka ahaa ama haddee awfaaqdii aan kuu sheegay ahaa kuwaa wax ka mida buu kuugu qorayaa warqadda deedna wuxuu ku odhanayaa warqaddan qaado biyo ku dhex rid warqaddaas casharka ku qorani biyuhuu ku milmayaa biyahan markuu ku milmo cab markaa aada cabto waad bogsanaysaa macnaha uu uga jeedaa waxa weeye burjigaagii baa la ogaaday inuu maa'i yahay dabadeedna sixirkiibaa wuxuu laguu raacinayaa biyaha markaad cabto ayaa jinkii la dalbada khaadimka ahaa wuxuu kuu raacayaa warqaddaa wixii ku qoraa ayuu deedna usoo dhex marayaa deedna jidhkaagu gelayaa sidaasaa markaa yajri majradam ayuu jidhka raacraacayaa oo marba meel uu kaa gujinayaa oo hadduu doono maskaxdaba uu kaa qabsanayaa ama hadduu doono taranta uu kaa qabsanaya ama hadduu doono wadnaha uu ku jiidaya waa makhluuq lagugu salliday oo laguu soo maray bini-aadmi kaleo adoo kale ah haddaanu bini-aadmigaas laguu soo mari lahaynna awood kuuma yeesheen waa sida ay soomaalidu tidhaahdo markay geedka ka hadlinayaan ee gudunta markuu geedku la hadlaya bay yidhaahdeen wuxuu yidhaah gudun yahay barhkay baa kugu jiree ima aadan goyseen oo daabkan ku jiraa dee geed ah haddii geedkaa daabkii aanu kugu jiri lahayn gudin yaroo maxaanku idhaahdaa dhillis ihi dee may goyseen geedka markaas xiroolayaashanu waxa weeyaan dabadhilifyo u adeegaya shayaadiinta waxay shayaadiintu faraan bay aadamaha ku adeegsadaan marka wixii baa lagu waraabin dabadeedna jinkii wuxuu ku shaqaynayaa wixii jidhkaaga galay markay adiga shaygiiya isla falgalaan dhiiggaagu ayaa dabadeedna hawshii bilaamaysaa qodob kale aad ku garanaysaa ruuxani inuu saaxir yahay haddii markaad u tagto ruuxaa saaxirka ah adigoon uba warramin hadduu xaaladaada kaaga warramo xaaladaada hadduu kaaga warramo markiiba ogow inuu la shaqaysanayo jiman axwaashaada iyo noloshaada iyo xaaladahaagii oo dhan buu kaaga waramay ujeedadaad u socotay buu kuu sheegay magacaagiibuu kuu sheegay taariikh nololeedkaagiibuu wax kaaga tilmaamay markaad xanuunsanayso qaabkaad laguu lagu qabto ayuu kuu tilmaamay waxaad ahayd buu ka sheekeeyey hebelkaad ahayd oo aan in yarna qalad ku jirin ayuu ka sheekeeyey haadaa wuxuu saaxiib leeyahay shaydaan buu saaxiib leeyahay oo qariinka adiga kula socda iyo jinkan uu la shaqaysanayabaa iswaraysta intaa ay iswaraysanayaanna fursad yar buu samaystaayoo ama aleel buu warwareejinayaa aleesha soo garan maysaan ama tusbax buu ridridayaa ama foox buu dabka ku ridayaa siday wax u muuqdaan buu indhaha kolba uu biligbilig ka siinaya ama koob yaroo bun ah intuu soo qaataa buu saa u warwareejinayaa haa cadaasuu guraya aakhirka markuu labadani iswaraystaan ee isagana warkii loo soo gudbiyo ayuu adigii markaa kuu sheegaya hebel hebel ma tahay haa sw magaalada heblo kamaadiman haa maanta de waxaa ku waday soo maahayn gaadhi nooha ah ha gaadhi nooha ana waday xalay markaad soo baxaysay maxaanku idhahdaa hebel iyo hebel baa kusoo ambabixiyey soo maaha ha habeenkii markaad xanuunsato soo feedhuu qabababac kuma idhaahdaan ha wax noocaasoo oo miidhana waa xanuunkaagay ka warramayaan xaqiiqadiisa ha waa la fahmay waa lagu fahmay furdaamadaadiina waa la helay waxaa kuu furdaamaa ceesaan yaroo cad ayaad ka wadhaxaysaa allah wadaadkii wuu gartay xanuunkaygii siday ahayd buu u sheegay shayaadiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin sukhrufa alqowli guruuraa u fiirsa hadda aayadda guruuraa dad baa la khayaamaynayaa ilaahayna wuxuu inagu yidhi walaa yagurannakum billaahi algharuur sababtoo ah ibliisku waa khaa'in geedismarisa oo wuxuu leeyay la'aatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu aktharahum shaakiriin dariiqo kasta oo waddada xaqa ah lagaaga leexinayo ama indhasarcaad ha laguu dhigo ama qariinkaagaaba ha la adeegsado ha la waraysto ama indhaha kor ha loo qaad qaado waxa loo hamiye digleeyahay waxa weeye laa tajidu akarahum shaakiri marka haddii uu ruuxan aad u tagtay ama habar ha ahaado ama ninba ha ahaadee haddii uu iska daldalmo ayadoon waxbaba lagu weydiinin oo taariikh nololeedkaagii uun dabada la qabsado ha u qaadanin inuu awliye yahay shaydaan buu la adeegtaa waxaana la rabaa in qusur lagu geliyo dabin baa kuu xidhan in shirki noocuun ah in lagugu xidhaa la rabaa waa qodobada aad ku fahmi doonto ruuxan aad u tagtay ma af libaax baad ku jirtaa mise waad badbaadaysaa waxaa kaloo aada had iyo jur ku garanaysaa ee ruuxani inuu saaxir yahay markaad gurigiisa tagto ee aada la fadhiisato ayuu markiiba caalam kale la hadlayaa wuxuu ku odhanayaa soo dhowaada adu markaa ma maqlaysid caalam buu la sheekaysanayaa soo dhowaada waanu idiin baahnay waa noo soo degdegteen ee waa mahadsantihiin cudurkiinnii la arag iyo caafimaadkiinnana ha la arko waxaan doonaynaa ee qofkan iminka ila jooga jacayl uu idinka idiin qabo iyo maxabadiinna ayuu u yimi marka waxaan rabnaa inaad saacidaan oo aada mashkiladaha haysatay xanuunka ah ka saacidaan ayaanu idinka doonaynaa waanu idin jecel lahay inaadna iskaayo barbar taagtaan baan rabnaa waxbuu ku daldalayaa waad iska ag fadhidaa adigu caalam kaluu iskala sheekaysanayaa markaasay odhanayaan mararka qaarkood waxay odhanayaan laba saxni isku daboolo halkaa dhig laba saxan oo bannaan isku daboolo halkaa dhig labadii saxan baa la isku daboolayaa dabadeedna cabbaar baa la sugayaa markaasuu ninkii saaxirka ahaa wuu dareemayaa in labadii saxni wax lagu soo dhex riday hadhowta odhanayaa kacoo soo qaad labada saxan ee isku daboolan markii horena labada saxan oo madhan buu u dhiibay wuxuu ka soo saarayaa dawadii waa jermany ama waa italy ama waa france dawada lafteeda baa loogu dhex tegayaa maxaanku idhaahdaa bahalkii tashdiga marka horena wuxuu ku odhanayaa ninkan miskiinka halkan fadhiyo odhanayaa laba labaatan dollar halkaa ku sii rid ama lacagdii qiimo uu sheegay baa labada saxan lagu sii dhex ridayaa dawadii oo lifladkeedii wadata oo fatuuradeedii lacagta maxaan ku idhaha lagu soo gooyay wadata ayaa lagu soo dhex ridayaa saxankan markaasaa laga soo saarayaa haa waa la aqbalay wakuwaa dawadii waa laynoo keenay dawadaas wakaase eh, sidaa iyo sidaa oo isticmaal jin baa la adeegsaday farmasii buu tegey wuu tashkiilay lacagtiibuu bixiyey wuu soo qaaday saxankiibuu kusoo dhex riday miskiinkeerna waxaa looga dhigay in haddii alla ydhaahdo karaamo iyo lagu keenay awliyanimo haddii qaabkaa aada aragtaan waxa weeyaan ruuxaasi ruux la shaqaysanaya shayaadiin iyo jiman buu la shaqaysanaya maxay uga jeedaan maxaa iyaga ugu jira bercentage marka ay dawadii kuu keenaan labaatan dollar baad ugu riday fatuuraddiina labaatan dollar baa ku qoran dawadu waa dawo caadi ah oo shirkadihii la yaqaanay ee caalamka ka soo baxday jinkanow waad socotay waad sii socotay waad soo socotay waa lagu kadeeday hawl baad qabatay stafid maxaad faa'iideysaa maxaad faa'iideysaa waxay iyagu faa'iidayaan waxa weeye in colaadda dhex taalla mu'minka iyo shayaadiinta in meesha laga saaro in la baabi'iyo alwalaa walbaraa lilaah in meesha ay ka baxdo inaad la colowdo shaydaankii ilaahay uu inagu yidhi ina ashayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir markay dawada kuu keenaan in yarbay iyagu ku darsanayaan bes wax yarbay ku darsanayaan oy odhanayaan markaad dawada isticmaalayso ceesaan yarna gowraco haddii alla ka dhigo u sadqee ama waxyaalo uun nooc shirkiyaadahoo haddana isaga dee faa'iido u ah laakiin muhimadda ugu weyni waxa weeye in amarkii ilaahay ina siiyey cadaawo ka dhigta shaydaanka in meesha laga saarayo rabbi subxaanahu wa tacaala waa ka qur-aankiisa inagu yidhi afa tattakhiduunahu wa duriyatahu awliyaa'a min duni wa hum lakum caduwun bi'sa lildaalimiina badala ibliis iyo dhashiisa xidhiidh hala la yeelanina baa ilaahayna yidhi welina ha ka dhiganina marka ibliis iyo dhashiisu ay jermani kaaga keenaan dawada nin aada wadaad u haysataana kuu isticmaalo jacayl baad u qaadaysaa wixii cadaawaddii idinka dhaxaysa baa meesha laga saaraya marka sirta ku jirta kuwaasaa ka mid ah qodobada aad ku garanayso ninkanu inuu saaxiroolo yahay jin adeegsada haddii uu ku yidhaahdo tafriiq baan kuu samaynayaa tafriiq ayaan kuu samaynaya maalan tusaalaha wax lagu fahmaaye gabadh baa waxay u tagtay mid wadaad loogu sheegay waxay tidhi wadaadow waxaan doonayaa gabadh baa layla qabaa haye wixii de adduun aad iga rabtana waa ku siinayaa inaad ninkayga iyo naagtaa kala erido waan samaynayaa buu yihi waa karayntaa sixra tafriiq baa la yidhaayoo waxa adeegsada un waa saaxir hadduu ku yidhaahdo waxbaan kala kaxaynayaa waxbaan kala firdhinayaa oo awooddaasaan leeyahay wax kale ma ahan ee waxaa la adeegsanayaa waa shayaadiin iyo jiman shayaadiinta iyo jimankaasoo lagu sallidaya labada ruux ee isjecel ama wuxuu mid baa imanaya oo wuxuu leeyahay saddex nin baanu shuraako wadaadow kunay kowdhe labadaa nin way ii maxaanku isu kay haysteene waxaan la rabaa labadaa nin inaad waxoogaa dhexdooda kala erido tafriiq baa laydhaa shirkaddaa inaad burburiso hadduu noocaa isticmaalayo ogow inuu saaxir yahay inuu saaxir yahay waxay u socdaana inuu yahay uun dhib iyo hawl sidiisaba saaxirku wuxuu adduunyada u joogaa inuu dhib iyo madaro iyo howl uun uu adduunyadan ka abuuro fayatacallamuuna minhumaa maa yufariquuna bih bayna almar'i wa zawjihi waa sifaadka saaxirka lagu garto waana cilmiga sixirkee la barto weeye ee xaaraanta qodobka kale eed saaxirka ku garanaysa waxa weeye hadduu ku yidhaahdo waxaan samayn karaa jalb almaxaba waxbaan ku jeclaysiinaya maalan wiil iska afbadhiyaho aan haasaawo garanayno haddana jacayl qalbigiisa galay baa inan yaroo e, maxaanku idhaha reerkoodii iskala joogta oo aanu kelmadba u dallici karin buu iska doonay inay iska daba gasho markaasuu uhi wadaadow gabadhaasaan jeclahay waana iga sii jeedaaye seed caawin karta allah anaa kala tuuraya dabeedna sixr almaxaba wax la yidhaahdo ayuu u samaynayaa sixr almaxaba saddex weji mid unbuu u dhaxayaa saddex weji mid unbuu u dhaca boqolkiiba sagaal iyo sagaashanna cagsigu u dhaca sixr almaxaba haddaad maqasho boqolkiiba sagaal iyo sagaashan cagsigu u dhaca in halkii laga rabay inay gabadhii maxabo iyo boholyow qaado inay firidhaba oo ninkii loo soo qabtay madiidada iyo wax allaaliya wixii inan rageed oo dhanba ay u soo uraan aabbaheed walaalkeed wixii uu rag oo dhanba ay sannifto oo gabadhii raggaba ay ka matagto oo ay u soo uraan oo uu ku rido firaar khayra caadiya way dhacda halkii maxabe laga eegayey inay sida kale u dhacdo waxaa dhici karaa halkii laga eegayey in hebel ay jeclaato in wax allaaliya wixii inan oo dhan ay iska aqbasho oo ay wada jeclaato ragoo dhan ninow nin ma tahay ay u noqoto waa mid dhacda iyo hal mar oo ay ninkii jeclaato hal mar dabeedna halkaa mar ay ninkii jeclaato ayaa tusaale laga dhiganayaayoo kiina intuu shaydaan noqdoba saaxiibadiisa kala odhanaya arrinkaasaa kala tuuri yaqaanee haddaad gabadha u tago haddii alla ka dhigo ama diida yar buu kuusoo qorayaayo saasay noqonaysa caynka marka waxaa la adeegsanayaana waa shayaadiin qofka bini aadmiga ah khaatirkiisa iyo dareenkiisa raadku yeelanaya go-aan qaadashada qofka lala qaybsanaya ruuxa khiyaarkaa lala qaybsanaya wa haadaa waxa weeye xaaraam in qofka bini-aadmiga go-aan qaadashadiisa la afduubo waa gumaysi sidiisa ah ilaahayna uma abuuranin addoommaha in la gumaysto mata stacbadtum annaas waqad waladat ummuhaatuhum axraaran qof baa waxaad ku qasbaysaa cid aanu jeclayn qof baa waxaad ku qasbaysaa inaad nacbaysiiso ciduu jecel yahay xaq maaha waana xaaraan maqdaca inaad qof ku duulimaad aada ku duusho khaadirkiisa iyo go-aan qaadashadiisa iyo dareenkiisa inaad la qaybsato oo aad qasab isku jeclaysiiso waa masalo xaaraana mararka qaarkood waxaa dhacda in gabadha marka lagu sameeyo madiidadaas tanshankiiyo dareenkuba uu ka tago oo jinkii soo galay uu maskaxdeeda maamulo oo gabadhii ninkii ay iska raacdo oo iyadoon ogeyn la meheriyo oo iyadoon ogeyn uu la guri galo oo iyadoon ogeyn ay caruur u dhasho oo waadamba uun ilaahay intuu sixirkii ka furo iyadoo meel cidla a taagan oo carruuraluuna is aragto war halkeen joogaa demooye halkeed joogtaa sixir awood badan baa lagu xidhay dareenkeedii oo dhan baa maskaxdii baa laga qabsaday waxaan lala mucaamaloonayaaba waa jinkii oo jasadka bini aadmiga ku jira ruuxani ismaba ogaba wax adhacaya oo dhan kama sheekayn karo ninkan guursaday kama sheekayn karto inay caruur dhashay war uma hayso shaydaankanubaa maskaxdeedii maamulayo caruurtii jaqsiinaya oo adeegaya oo dharkii maydhaya oo caynka oo cuntadii karinaya waa waa masale subxaan allah weeye way dhacdaa in sixir adag adag inta loo sameeyo qofkii lagu afduubo dabadeedna dareenkeedaba la wareejiyo tamaaman dareenkeeda la wareejiyo waxaan madiidadu indhama laha waxaan madiidadee laguu soo qabtay haddaad cid kale ku adeegsatana way way way way way way isticmaalaysaa waataan in badan idinka sheekeeyey maalmaha qaarkood ninkii usha loogu soo qabtay sixirka madiidada ee dabadeedna isagoo haraadan meesha dhaanku yaalla yimid ee la dhaansanayo ee dabadeedna isagoo isla aad cabtid dameer ayaa ku soo carartay ushiibuu ku dhuftay isagoo islabsan ishii madiidada u saarayd ee wadaadku ugu soo akhriyey ayuu dameertii ku dhuftay bal wakaasi ayaa dameertii ninkii ka reeba waa unbay ka daba haysaa <laughs> wuu dhaqaaqaa way ka daba dhaqaaqdaa wuu istaagaa way istaba taagtaa ninkii soo dhaansaday ee inuu dee dhaansada rabay jid iyo ceel dhangad kasta la dhac way jiidhaysaa ninkuunbay daba ordaysaa marka waxaan waa calam kale oo aada la yaabayso marka haddii uu ku yidhaahdo waxbaan kuu madiidaynayaa wadaadadeennii hore ilaahay ha u dembi dhaafee waxay odhan jireen sixra tiwala ayaa la odhan jiray madiidada oo haddii alla yidhaahdo dembiba umay haysin sixirka ka mid maaha bay odhan jireen war maxaa ka weyn oo ka culus qof go-aan qaadashadiisii lala qaybsaday aan go-aanba qaadan karaynin ninbaa sixir loo xidhanayaa sida xoolaha loola dhaqmayaa naag baa sixir u xidhanaysa sida bahaa-imtay ula dhaqmaysaa sida carruurtay u garaacaysaa markuu banaanka u baxa ragga waa iska celinayaa laakiin hadduu naagtiisa u yimaado juuq uma odhan karo hadday sigaar cabayso hadday qaad cunayso hadday xoolaha ku loofarayso hadday tidhaa hooyadaa eri hadday tidhaa aabbaha eri hadday tidhaa qaraabada ha u tegin waa wankaa xidhan buu iska ahaanayaa wuu afduuban yahay waa waa gumaysi buu ku jiraa marka waxa sidaa sameeyaana waa saaxir un weeye marka waxaad ogaanaysaa in ee hadduu ku yidhaahdo madiidaan sameeyaa wuxuu adeegsanayaa inay tahay sixir inay tahay sidaa ku fahm haddii ala yidhaahdo masalada kale ee la yaab kale ee ay isticmaalaan sixiroolayaasha waxay in mararka qaarkood isku dayaan siday u badan tahay weliba in ruuxan u yimid waxyaalo nijaas ah inay isticmaalsiiyaan waxyaalo nijaas ah inay isticmaalsiiyaan tusaale yar baan ku siinayaa qardhaas baa la qorayaa waxaa lagu qorayaa dhiig baa lagu qorayaa ama xaydka dumarkaa lagu qorayaa ama haddii allaydhaa kaadibaa waxaa lagu qooshayaa khad iyo waxbaa laysugu qooshayaa waxaan wax lagu qorayaaba waa khad nijaasa bay ku qorayaan way dalaasimtii u raacinayaan si sixirkii awood badan uu u yeesho kutubahooda way ka buuxdaa waxyaalaha aan la yaabay ee ama kaagga igu riday markaan waxaan baadhayay waxaa jira kitaabka la yidhaahdo kitaabu araxma fi اطibi wاlxikma kitaabu araxma fi اطibi wاlxikma kitaabka magacaa leh haddaad akhrido masaa'il waxa uu ka kooban yahay boqol iyo sagaal iyo toban baab buu ka kooban yahay baababka qaarkood wuxuu kaga hadlayaa dhirta iyo fawaa'ideeda iyo wixii la mid a ah buu kaga hadlayaa laakiin marka uu usoo galo waxyaalaha maxaan ku dhaha talaasimta iyo awfaaqda iyo wixii la mid ah waxyaalo shirkiyaadaho aad iyo aad iyo aada u tiro badan ayaa ka buuxa kitaabka noocaas ah waxaa loo nisbeeyaa alimaam aljaliil alxaafid abulfadl jalaal اddiin cabdiraxmaan bin kamil alimaam asiyuuطi raxmat ullaahi calayh kitaabka aan ku idhi waxaa la yidhaahdaa aib aan kuu sheegay alraxma fi اطibi wاlxikma kitaabka magacaa leh waxaa ku qoran waxaa iska leh imaam suyuuطi raxmat ullahi calayh muddo badan ayaa isukay qaban weyday anigoo aqoon u leh xaafid imaam suyuuti oo wuxuu inooga tegay oo turaas ah oo kutub ah marka la tiriyo kutubtiisa iyo risaalaadka uu qoray lix boqol oo kitaab buu ka tegay oo uu inoo qoray waa rajul muwaxid ah oo ilaahay iyo addoommadu u kala soocan yihiin kitaabkan waxaa ku qorarina shareecada asal iyo daliil midna kuma laha war suyuudi iyo kitaabkan maxaa ka dhexeeya aada iyo aad baan ula yaabi jiray sida aan ula amakaagi jiray kitaabkii habeenkii dhoweyd aad idinka warramaya awfaaqii alawfaaq oo hazaali ay imaam alghazaali ay u nisbeeyeen ilaahay baan aada iyo aada u beriyey baxigii markii aan waday kitaabka awfaaq maxaanku dha awfaaqa ee uu leeyahay khazaali markii aan tasafuxay markiiba ilaahay wuxuu ii soo saaray safxaddiisa saddexaad iyada oo ima sheekha buuni la ydhaayo shamsulmacaarifkiiyo iska leh ay deliil uu u soo qaadanayo ninka kitaabkan qoray kitaabkan awfaaqa ayaa wuxuu daliil ka dhiganayaa safxadda saddexaad baad ku arki doontaaye in sidan uu yidhi buuni baa yidhi kasaa odhanayaana waxay leeyihin waa hazaali hazaali baa wuxuu deliishanayaa aqwaashi buuni fii alawfaaq buu ku daliishanayaa waxaa ii soo baxday markaan taariikhdii dib u raacay inuu imaam alghazaali uu dhintay shan iyo toban sano ka hor intaanu dhalaninba buunin ad may fahmaysaa imaam khasaali waa meyd wuu dhintay raxmat ullaahi calayh markanuu dhalan doono shan iyo toban sano kabacdi ninkan buuni laydhaa kitaabka khasaali qorayna wuxuu khasaali adeegsanayaa maqaalaadkii buuni u marka khasaali dib uu soo noolaaday markuu kitaabka ufaaqa qorayo ilaa ninkani maba dhalan daliilka looga dhigaya markiiba waxaan fahmay oo ilaahay ii taaliciyay in lagu been abuurtay kitaabkan awfaaqa ee sixirka ah imaam alghazaali in badan baan isku howlay inaan ogaado xaqiiqada kitaabkan ee uu qoray suyuudi loo nisbaynayo alraxma fi اطibi wاlxikma waxyaalaha aan liqi waayey ee qaadan kari waayey waxaa ka mid ahaa ee shakiga weyn igu dhaliyey marka uu ka warramayo waxyaalaha lagu indhakuushae dadka indhabeelay ay isticmaalayaan wuxuu yidhi waa kitaab ah alraxma fi tibi waalxikma waxaad ku arki doontaa marka baababka indhala-aanta iyo maxaanku idhaahdaa laga warramayo ramaadka iyo haddii al ku dhigo eh, bakoorada iyo daafka iyo marka indhaha wuxuu ku odhanayaa wax aanad dee qaadan karaynin yu'khad damu xaydin liimra'atin shaabba waxaa la soo qaadayaa gabadh bikaara ah dhiiggeeda xaydka kow wa yukhlad maniyu rajuli waxaana lagu qasayaa manida ragga haye humma yugtaxal deedna waa lagu indhakuulanayaa dabeedna ninkii indhaha la'aa indhuhu way u dilaacayaan <laughs> war balyaabkan eeg warma imaam suyuudi oo aan garanayno abaalkuu islaamka ku leeyay turaaskuu ka tegey baa wuxuu maanta iga dhaadhicinayaa baad leedihiin in la soo qaado xaydka dumarka iyo manida raggoo la isku walaaqo oo lagu indhakuusho oo indhaha ay furayaan hada xaashaa lilaah xaasha lilaah waxa weeyaan uun ujeeddadu in la toogto maxaan ku dhahdaa haybadda islaamkiiy mar haddii de qofka yacni diintiisa ragga maxaanku idhahdaa calanka u sida la baabi'iyo diintiina way la baaba'aysaa imaam suyuudi bal kutubihiisa dib u raaciya taariikhdiisa lix boqol oo kitaab buu inooga tegay iyo risaalaad waxay aniga igu leeyihiin damulxayd iyo maniyi rajul isku walaaq buu ku yidhi imaam suyuudi oo indhaha marso haadaa hayr macquul waan isweydiiyey marka waan tasafuxay waan baadhay war kitaabkan iyo isma laha imaam suyuudi iyo siday wax isu qabanayaan ilaahay mahaddii waxaan soo helay kitaabka la yidhaahdo kashfu dunuun can asaami alkutubi waalfunuun kitaab la yidhaahdo oo imaam khaliifa mustafa binu cabdillaahi uu iska leeyahay kitaabkaas wuxuu ka kooban yahay laba mujallad xaashiyihiisuna waa kun iyo saddex iyo labaatan xaashiyadood wuxuu kaga warramayaa kitaabkan aan ka warramayno ee loo nisbaynayo imaam suyuudi inuu iska leeyahay nin la odhan jiray mahdi binu cali binu ibraahim alyamani almahjami nin la odhan jiray mahdi binu caliy binu ibraahim alyamani nin yamani ah oo mahdi la odhan jiray oo dhintay siddeed boqol iyo shan iyo tobankii kitaabkaa ninkaasaa iska leh imaam suyuudiba ma leh kitaabka sharka ku jira markii la ogaaday si uu suuq u yeesho oo muslimiintu ay ugu kalsoonaadaan ayaa waxay yidhahaan waryaynu u xambaarinnaa markaasaa la yidhi de imaam suyuudi baa lix boqol oo kitaab loo aan laga soo dhex saarayne oo kutubaha idinka lumayn baynu odhanaynaae falnaqul imaam suyuudi baa kitaabkan idinka tegey waxyaalaha kitaabkaa ku qoran ee shirkiyaadka ah haddii aada arki lahaydeen ilaahayaabuu inoo idin keeni lahaa wax la qaadan karo iyo wax la rumaysan karo midna ma ahan waxaa kaloon helay kitaab la yidhaahdo kutubun xadara minha alculamaa kitaab taytalkaa leh kutubun xadara minha alculamaa oo iska leeyahay nin sheekhoo la yidhaahdo mashhuur xasan aala salmaan mashhuur xasan aala salmaan liis dhan marka khayr allaha idin siiye ee kitaabkaana ninkaas wuxuu ku qorayaa kutubda laysooga digayo in dadka muslimiintiihi ay isticmaalaan kitaabka aan kuu sheegay runtii ballankaygu wuxuu ahaa caawana masaajidka usoo buuxiseen in laydi shaybaadho shaybaadh baynu samaynaynaa baa maanta masaajidka loo soo buuxiyey laakiin waxaynaan dee horta e, e, kaba dhamaanin bal ninkan sixiroolaha ah ee warkiisa lagaa shaybaadhayo maxaad ku garanaysaa kow ma joogno marka insha allahu tacaala bal shaybaadhku jimcaha dambe haddaynu ka gaadhsiin karno haynoo ahaado asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان